fatakuunu yaadu calaamatan calaamay noqotaa lilkhafdi khafdahay calaamad u noqotaa kelmaddu inay khafdisan tahay calaamadda lagu garanaa waa ya lilkhafdi khafdihay calaamad u noqotaa fii alaaثati mawaadica saddex meelood ay calaamad ugu noqotaa ya-du khafdaha saddex meelood ay calaamad ugu noqotaa meelood ay calaamad ugu noqotaa saddexdaas kelimo markaad ku aragto waxaad leedaha waa khafdisan fil asmaai asmaadii igu noqota asmaadii alkhamsati oo shanta ahaayeen wa fi taniyati taniyana waa ugu noqota iyo waljamc mar haddii taniyo iyo jamc laysku daray aad aragto jamcaas waa jamcu mudakaru saalix jamc kale maaha jam haddii lagu yidhaha ataniya waljamca loolama jeedo jamcu tagsiir mana loola jeedo jamcu musaalix waa jamculmudakari saalim marba hadaad aragto muane jamc lagu cadfayo oo lagu leeyaha muane iyo jamc mar haddii sidaas la yidhaahdo wax kale loolama jeedo waxaa loola jeedaa jamculmudakari saalim marka saddex meelooda ya-du calaamad ugu noqotaa khafdada asmaa lkhamsa asmaa lkhamsa haddii caamil jara uu galo ya-ya calaamad jirka laga dhiga caamil khafdiyaa markuu galo calaamada lagu gartaa waa ya asmaa lkhamsa taniya asmaada muanaha ah oo muanaho labada tusaa ayagana caamil khafdiya ah, markuu galo caamilkhafda caamilkhafda ood soo baratay waa xuruufulkhafdi iyo mudaaf waa labadaas caamilkhafda markay galaan muanaha calaamadda lagu garto inuu khafdisan yahay waa ye jamculmudakari saalim haddii caamil wax khafdiya galo caamilulkhafdana waad taqaanaa waa xuruufulkhafdi iyo mudaaf waa labadaas mar hadduu ka hor maro jamcudakabsaalimna calaamada lagu garto inuu khafdisan yahay waa ye ya-da muanaha iyo ya-da jamcana maxaa lagu kala yaqaan ya-da muanaha xarafka ka horeeya waa fadxisan yahy nuunka ka dambeeyana waa kasrisan yahy jamcudakabsaalimna waa cagsi xarafka ya-da ka horeeya kasrisan nuunta ka dambeeda waa fadxisan waanalyaw ya-da fatakunu ya-du calaamatan calaameay noqotaa lilkafdi kafdihi calaamad u noqotaa fii alaaati mawaadica meelo saddexay ugu noqotaa fil asmaai asmaadii ugu noqotaa asmaadii akhamsata shanta ahaayeen wa fi taniyati ay wa fi lmuhanaa min ilaaqi اlmasder wa iraadati ismi lmafcuul alera taniyo masder aha la ilaaqay waxaa loola jeedaa muhana asmaada labada laga dhigay wa fi taniyati wa fi lmuhanaa muhaniya calaamay ugu noqotaa iyo jamci oo ah jamcu lmudakari kaas weeyaan وaquل waxaan leeyahay inu mxamed mxudiin cabdاlxamiid lilyaa ya-di ثaلaaثaة mawaadica saddex meelooda u sugnaatay saddexdaas meeloodoo takuunu ya-du fii kulli mid kasta oo minhaa saddexda ka mida daalatan mid tusayda ay tahay calىa ana اlsma isimkaas makfuudun in la hoos dhigay وaquل waxaan leeyahay lilyaa ya-di ثaلaaثaة mawaadica saddex meelooda u sugnaadeen ya saddex meelooday degtaa saddexdaas meeloodoo takuunu ya-du ay noqoto fii kulli waaxidin mid kastoo minhaa saddexda ka mida daalatan mid tusta calaa ana alisma isimka makfuudun ku la hoos dhigay inuu yahay almawdicu alwal meesha ugu horaydaa alasmaa waa asmaadii alkhamsatu shanta ahaayeen waa asmaadii la dhihi jiray asmaaulkhamsa shan isimoo cayntooda la yaqaan ah waqad caraftahaa asmaadaas waad soo garatay bidabdi maahan bitacriifi maahan bilcaddi ad ku soo garatay tiraad ku soo garatay abaaka akhaaka xamaaki faaka daa maali abuuka akuuka xamuuki duuka fuuka duu maalin dhe duuka fuuka duu maalin ad leeda fuuka duu maalin waad soo baratay kuwaas waad soo baratay bilcaddi tiraadba ku soo barato waaba laguu tiriye ee daabit iyo tacriif uma baahnayo waa ka dhan yihin almowdic اlأwal meesha ugu horayda alasmaa waa asmaadii alkamsu too shanta ahaayeen waqad caraftahaa asmaadaas waad soo garatay wa carafta waxaad kaloo soo garatay shuruudda icraabihaa la icraabinteeda shuruuddeeda shuruudda marka la icraabaayo asmaadan xuruuf oo wow lagu rafcinaa oo alif lagu nasbinaa oo ya lagu jaraa shuruuday lahaayeen shuruuddaasoo iskugu jirta caam iyo khaas shuruud caam ah iyo shuruud khaas ah iskugu jirta waana aad soo barat adugoo soo barat ha ha shuruudda caamka meeqay ahaayeen afaray ahaayeen shuruudda khaaskaana saddexay ahaayeen isku darku waa toddobo saxiix waad soo garatay ayr marka shuruuddeedii markaa la exraabayo xuruuftaana shuruudayn ahayd asmaalkamsa shuruuddiina soo garatay waqad caraftahaa asmaa lkhamsa waad soo garatay wa carafta waxaad kaloo soo garatay shuruuda icraabihaa asmaadan la icraabideeda shuruuddeeda shuruudda lagu icraabaya xuruufta mimaa mowdiciyaad ka soo baratay sabaqa hormaray wadaalika kaasuna naxwu sallim salaam calaa abiika aabbaha weeye sabaaxa kulli yowmin maalin kasta subixiisa ha iska kallihina aabba soo salaam sallim salaam calaa abiika aabbaha sabaaxa kulli yowmin maalin kasta subaxiisa aabbaha salaam sallim ficlu amrin mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alixraab wa faaciluhu damiiru mustatin wujuuban taqdiiru anta waljumlatu jumlada ficliga faacilkaa naxwu soo kama horayso waljumlatu min alficli waalfaacili fii maxalli jarin biidaafati naxwi ilayha calaa abika calaa xarfu jarin abi ismun majhuurun bicalaa wa calaamatu jarihi alyaau niyaabatan can اlkasra liannahu min alasmaaءi اlhamsa ma naba fii xarfi min xaraka abi mudaaf wاlkaafu damiiru mutaصilu mabniin cala اfatxi fii maxali jarin mudaaf ilay aljaaru wاlmajruuru waa abik calaa abika aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaan bisalin sabaaxa darfu zamaanin mansuubu calى darfiyati zamaniya waa darfu zamaan waa mafcuulu fiihi waa isku mid mafcuulu fiihi iyo darfu zamaan waa isku mid abaaxa darfu zamaani darafta mafcuulu fiihi iskale waa isku mid abaaxa darfu zamaanin mansuubun calaa darfiyati zamaaniyati wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri wa darfun mutacalliqun bisallin sabaaxa mudaaf kulli mudaaf ilayhi majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri kulli mudaaf yowmin mudaaf ilayhi majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri macalushaydku waxay tahay abi horta waa jiranta caamilka jaray waa maxay waa xarfu jar xarfu jaraa galay inuu jaran yahay calaamadda lagu garaa waa maxay ya-da maxaa yaa loogu jaray waa smaalkams waajibkaasa waa naxw laa tarfac sawtaka codkaaga kor ha ugu qaadin calaa sawti akiika walaalkaa codkiisa walaalka alakbari kaa weyn walaalkaa kaa weyn ha ku qayli ha codkaaga hoos u dhig codkiisa ha ka sara marin idabdarrada ha la imaan laa tarfac laa naahiyatun jaazimatun mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab tarfac ficlu mudaaric majzuumun bilaa annaahiyatu calaamatu jasmi asukuun wa faaciluhu damiiru mustatir wujuuban taqdiiruhu anta sawta mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhiri sawta mudaaf walkaafu damiiru muttasilun mabniyun cala alfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayh waljumlatu min alficli waalfaacili والمفعول به في محل جر بإضافة نحو إليها جملة مضاف إليه dhعday تodobada جuملo محلka إعراaبka ulahay ku mid إعراaب جuمlada day مضاaf إليhi noqoto إعراabay ku leedaha ml mلka إعraabay ku leedaha mعalkeeduna waa maxay jri maxaa yeelay waa مضاaf إليh de مضاaf إليhna waa la jri jir علىa xرف jri مبنiي عalى سكون لا محل لh من الإعراab sawti ismun majruurun bicalaa wa calaamatu jari kasratu daahiratun fii akhiri aljaaru walmajruur mutacalliqaani bitarfac sawti mudaaf ujeedka akhii mudaafu ilayhi majruurun wa calaamatu jari alyaa-u niyaabatan can alkasra liannahu min alasmaa'i alhamsa ma naba fiihi xarfun an xaraka akhi mudaaf walkaafu damiirun mutasilin mabniin cala alfatxi fii maxali jari mudaaf ilayhi alakbari sifatu lakh wa صifaة اlmajruuri majruur wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi akir yaa jawaabaya wax kastoo la weydiiye u diyaara haye maasha allah maasha allah haye fiiri aad u fiiri sawti waa la jaray maxaa loo jaray calaamad caamilka jaraya lagaa raba xaraf jara galay calaamatul-jarkiisa maxaa kasro looga dhigay waa isim mufrada akii maxaa loo jaray caamilkii jiraya lagaa rabaa sawtiyaa jirayo mudaaf mudaafa ka horeeya mudaafkaasaa jiro caamil u ah sax calaamatuljarkiisa maxaa ya looga dhigo waa asmaaulkhamsa asmaaulkhamsa wax kale laguma jiro ya-aa lagu jiraa waa la gartay alakbari maxaa loo jira waa sifatu lmajruuri majruurun alcaamilu fi taabici huwa alcaamilu fi fi lmatbuuci ila albadela maa sha allah mhm. weligaa gacantaa la tahay taafulay ma aflaxo waayahay waa naxwu laa takun laa takun ha noqonin muxibban mid jecel lidil maali maal midu saaxiib ah ilaa an yakuuna inuu yahay maahane mu'adaban mid la ediyey weligaa qof hantilaa hantiyuu leeyahay looma jeclaado ilaa inuu yahay qof edadla maahan ah, haddii marka aad mogtahay maxay noqoda xaaji lacageed soo maaha markaa ah, haddaad qof hanti laakiin faasiqa sigaarka iska dhuuqaayo ma ujeedaa eberkiisa haddaad jeclaato waxaad noqoto cabdidiinaar haddii uu hantina leeyahay edab iyo akhlaaq iyo diin leeyahy haddaad nabcatana xaasibaad ma maalkiisaad ku nabcaana edab hadduu leeyahy waaba inaad jeclaato soo maa marka xaasibna ha noqon cabdidiinaarna ha noqon xajilcageedka iska ilaali laa takun ha noqoni muxiban mid jecel lidil maali maalka midka u saaxiibkaa ilaa an yakuuna markuu yahay maahane muadaban qof la edbiye hadduu maal la leeyahay edabna leeya waa la jeclaana hadduusan maal lahayno edab leeyahayna waa la mar walba waxa wax lagu jeclaana waa edabta iyo akhlaaqda fiican diinka waa soo ma jeedid laa takun lamaahiyatun jaazimatun mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab takun ficlu mudaaricun majzuumun bilaa annaahiyati wa calaamatu jasmi asukuunu wa huwa mutasarifu min kaana naaqisati latii tarfacu اsma wa tansibu اlkhabra wasmu takun damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta ficilka faacilkiisa oo kale waa bartiiya marsiina muxiban khabaru takun mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akiri lidii maalin allaamu xarfu jarin dii maalin ismu majruurun bilaami wa calaamatu jarihi alyaau niyaabatan can اlkasra liannahu min alasmaaءi اlhamsa ma naba fii xarfin an xaraka dii mudaaf maalin mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akiri aljaaru wاlmajruur mutacaliqun bimuxiban bimuxiban muxibantaad ku tacalujine wاljumlatu min kaana wasmihaa takuntaas wey wاljumlaةu min takun wasmihaa wa khabarihaa fii maxali jarin biidaafati naxwi ilayha jumlo mudaaf ilayh noqota ilaa adaatu istinaain mulqaatun laa camala lahaa mabniyn calaa sukuun ilahi maxala min acrab waa xaraf an yakuuna an xarfu masderiyin wa nasbin mabniyn calaa sukuun ilahi maxala min acrab yakuuna ficlu mudaaricu mansuubun ban wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fi aakhiri ficil mudaaricun waxba la xahiirsan weeya calaamatu nasbihiisu waa fatxu wahuwa mutasarifun min kaana naaqisati latii tarfacu isma wa tansibu lkhabara wasmu yakuunu damiiru mustatirun jawaaza ya lagu bilow soo maha jawaasan taqdiru huwa yacuudu lidii maali midka maalka laha u laabana damiirku waay halkaas ayuu u laabanaa muadaban khabaru yakuunu mansuub wacalaamatu nabi atun aahiratu fi aakhirih wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhirihi halkaas marka aad joogto jumlada aa la rabaa in la dhalaaliyo jumlada aa la rabaa in la dhalaaliyo jumlada aa la rabaa in la dhalaaliyo waxaa lahahdaa waljumlatu min yakuunu wasmihaa wa khabarihaa fii ta'wiili masderin majruurun bilaami wاljumlaةu min yakunu wasmihaa wa khabarihaa fii ta'wiili masderin majruuru bilaamin muqadaratin taqdiiruhu ilaa likownihi mu'adaban wاljumlaةu min yakunu wasmihaa wa khabarihaa fii ta'wiili masderin majruurun bilaamin muqadaratin taqdiiruhu ilaa likownihi muadaban ilaa likownihi muadaban waay jaarmijuurkuna muxibbaan ku tacalluji liowni laamtaas iyo kowni oo jereen liowni allaam xarfi jarin kowni ismuna jruun bilaam wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri kowni mudaaf walhaa damiir mutasil mabniin cala kasri fi maxali jari mudaaf ilayh muadaban khabru kown mansuubu calaamatu nasbi farxatu daahiratu fi akhiri aljaaru walmajruur mutacalliqaani bimuxiban ku tacaluji muxibantaad ku tacallujin waay fakullun min abiika wa aqiika wadii maalin saddex miaalan soo qaadano asmaa lkhamsaan fakullun mid kastoo min abiika ah oo abiika halkay ku jirtay sallim calaa abiika wa aqiika aqiikan halkay ku jirtay laa tarfac sawtaka calaa sawti akhiika wadii maalin halkay ku jirtay laa takun muxiban lidii maalin saddexdaas fa kulun mid kastoo min abiika iyo waaqiika iyo wedi maalin ah makfuudan waa la hoos dhigay lidukhuuli xarfi اlkhafdi xaraf wax hoos dhiga gelidda uu galay daraaddeed calayhi korkiisa xaraf wax hoos dhiga inuu galay aa saddexda mid kastaba lagu qafdiyey ma dhabba ma saxa maya sababtoo ah akii maxaa isaga lagu jiray mudaaf marka kaasaa laga soo istinoona adig wax kastoo lagu laqino inaad in iska laqinsayd in kaleo lagu fiirina wax kastoo lagu sii iska cabaydi marka waxaad leedahay maya ka soo saar akii akii ayada xaraf laguma jerine mudaafaa jiray labada kale xaraf lagu jiraad leedahay mid kastaba waa calaamatu khafdii lahoos dhigidiisa calaamadda lagu garanaa alyaa waaye walkaafu kaafta fil awalayni labada horeyba xaalay ku sugan tahay kaafta oo ah calaa abiika iyo akiika labadaas kaafta labadaas xaalay ku sugan tahay damiirulmukhaaطabi mid lala hadlaa damiirkiis weeye wahiya kaaftuna mudaafu ilayhi weeye mabniin cala alfatxiyaa lagu jeray fii maxali khafdin wa kelimatulmaal kelimadda maal waaye waxaad leedahay wa calaamatu khafdihi alyaau aad leedahay wa calaamatu alyaa-u aada leedahay walkaafu fil aweleyni xaalay ku sugan tahay damiiru mukhadabi wahiya mudaafun ilayhi way mabniin cala alfatxi fii maxali jarin wa kalimatulmaal kelimadaas almaal ah filmithaali haalii xaalay ku sugan tahay mudaafun ilayhi wey aydan majruurun waa la jaray bilkasrati daahirati yaa lagu jaray almawdicu haani meesha labayda oo ya-du ay naa'ibka uga noqoto kasrada almuana wey naxw wadaalika mihaalkii naxw undur fiiri ilaljundiyeyni labada askari fiiri undur fiiri ilaljundiyeyni labada askari fiiri undur ficlu amrin mabniyu calaa sukuuni lahi maxalala min alcraab wa faacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiruhu anta ilaa xarfu jarin aljundiyeyn isnu majruurun biilaa wa calaamatu jari alyaa المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها مصح مايا الجنديين اسم مجرور بالى وعلامه جر الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابه عن الكسرة لأنه مثنى ما نوى في حرف عن حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد الجار والمجرور متعلقان بانظر جملة انظر فعل فاعل كملجي والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة نحو إليها والنحو سلم سلام على صديقين مرة صاحب سلم سلام سلم فعل امر مبني على سكون لا محل له من الاعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت على حرف جر مبني على سكون لا محل له من الاعراب الصديقين اسم مجرور بعلى وعلامه جره الياء almaftuuxu maa qablahaa almaqsuuru maa bacdaha niyaabatan can اlkasra liأnnahu muhanan ma naba fiihi xarfun can xaraka wa nuunu ciwadun can اtanwiini fi ismi اlmufradi aljaaru wاlmajhuuru mutacaliqaani bisalim jumlada salim had wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali jarin biidaafati naxwi ilayha maxalushaahidku waxay tahay jundiyeyni fiiri waa muhane caamil jaraa ka hor maray waa ilaa calaamad jarkiis muxuu noqday ye ya-daas inay musano tahay maxaana tusaa xarafka ka horeeya fadxisan xarafka ka dambeeyana waa kasrisan waaye asadiiqeyni waa muhane caamil wax jaraa ka hor maray waa calaam calaamadii lagu garanayo inuu jaran yahay maxay noqotay ya inuu musanay tahay yadaanu yadi musanaa maxaa lagu garanaa xarafka ka horeeya fadxisan xaraf ka dambeeyana waa kasrisan wuxuu kurshiiqu fa kullu mid kastoo min aljundiyeyni iyo wasadiqayni ka mida ah makfuud waa lahoos dhigay hoos dhigay ah, maxaa loo hoos dhigay lidukuuli xarfi lkhafdi xaraf wa hoos dhigaa galay caleyhi korkiisa wa calaamatu khafdi inuu hoos dhigan yahay calaamada lagu garanaana ya-da almaftuuxu la kor dhigay maa xarafka qabla horteeda ku sugan ya-da almaksuuru la hoos dhigay maa bacdahaa xarafka gadaalkeeda ku sugan su adag yaa gacanta u taagay tan waa adagta fiiriya marka kitaabka fiiri wa calaamatu khafdihi wa calaamatu khafdihi isimkaas la hoos dhigidiisa calaamada lagu garanaa alyaa-u weeye ya-daasoo almaftuuxu la kordhigay maa qablahaa xarafka ka horeeya ya-daasoo almaksuuru la hoos dhigay maa xarafka bacdaha gadaalkeeda ku sugan hmm. mayla socotay haye almaftuuxu maxaa loo goday fiiri markaan eraabayo markaan laqbaynayo waxbaan exraaba wa calaamatu khafdin la hoos dhigidiisa calaamada lagu garanaa alyaa-u waa ya yadaasoo almaftuuxu la kordhigay maxraf sifo waayo halkaa laga sifeeyey alyaa-u oo godana laga sifeeyey intaas ilaa aad garataan ma ila socotaan waxa waya icraabka waa inuu ka daadegaa miisaalada kitaabka o dhan waa inaad icraabataa miisaal aad icraabaydoo kaliya lama rabo hoos u daadegmaa miisaaladu bilo bay jaranjarta kor ugu soco weliga cadta midda koobaad ku hayn kor soco soo soco waa inaad isoo raacda waayo wa kullu mid kasta oo min aljundiyeyni ka ah iyo wa sadiqayni muhanan wey labadoodu waa muhanan ah, mid kastaa badaalun wuxuu tusaa cala inayn laba kutusa inuu musana yahay ku garane laba saaxiiba luwi ah, isim laba kutusa waa muhanan hadduu hal mid kutusana waa mufrad hadduu saddex kutusana jamac almawdicu haali meesha saddexayda jamculmudakar saalm weeye meesha saddexaad oo ya-du ay naa'ib uga noqoto kasrada oo markii la khafdinayo ya lagu khafdiyo waa jamcu mukarusaalim naxwu radiitu raadiyaan ka noqday can ilbakrina bakaryaalkii radiitu ficlun wa faacilun can ilbakrina can xarfu jarin albakrina ismun wacalaamatu jarihi alyaa-u almaksuuru maa qablahaa almaftuuxu maa bacdaha ad leed wacalaamatu jarihi alyaa-u almaksuuru maa qablahaa almaftuuxu maa bacdaha niyaabatan can اlkasra liأnnahu jamcu اlmudakari saalim macnaada fii xarf man xaraka waa nuunu ciwaadun can tamwiini fi ismi اlmufradi wa naxwu nadartu waa fiiriyey horta jumlada rid radiitu jumladeedaas waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali jarin biidaafati naxwi ilayha wa naxwu nadartu waa fiiriyey ila lmuslimiina muslimiintiya fiiri muslimiintaasoo alkhaashiciina kuwa khushuucaya ahaadeen nadartu waa fiiri ila lmuslimiina muslimiintaasoo alkhaashiciina kuwa khushuucaya ahaadeen nadartu ficlu wa faacilun ilى اmslimiina ilىa xarfu jarin almuslimiina ismu majruuru bilaa wacalaamatu jarihi alyaa almaqsuuru maa qablahaa almaftuuxu maa bacdaha niyaabatan can اlkasra liأnnahu jamcu mudakri saalim macnaba fiihi xarfan an xaraka wa nuun ciwadu can اtanwiini fi ismi mufradi aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani binadara wاljumlaةu min alficli oo nadara iyo wlfaacil oo taada ah wاljumlaةu min alficli wafaacili fii maxali jarin biidaafati naxwi ilayha alkhaashiciina oo jamcu kulusaalim kale fiiri almuslimiina jamcu kusaalim ah waa jaranta maxaa yala caamil wax jaraa galo ilaadaasaa gashay alkhaashiciina iyadoona waa jaranta waana jamcu kusaalim maxaa yeelay waa sifo waa sifo waa nacam waa taabic alcaamilu fi taabici huwa alcaamilu fi lmatbuuci ila lbadela fainahu fii niyati takraari alcaamil alkhaashiciina sifatu lmuslimiina wa sifatu lmajruuri majruurun wa calaamatu jari alyaau almaksuuru maa qablahaa almaftuuxu maa bacdaha niyaabatan can alkasra liannahu jamcu lmudakari saalim manada fii xarfnan xaraka wa nuunu ciwadun can itamwiini fi lismi lmufradi fa kulun mid kasta oo min albakriina ka mida waalmuslimiina ka mida makfuudu waa la hoos dhigay maxaa loo hoos dhigay yo caamidaho ku camal falay lidukhuuli xarfi lkhafdi xarafka wu hoos dhigay gelidda uu galay caleyh korkiisa calaamadda lagu galaan inuu khafdisan waa maxay wa calaamatu khafdihi lahoos dhigidiisa calaamada lagu garanaa alya waa ya yada almaqsuuru yadaasoo almaqsuuru lahoos dhigay maa xarafka qabla horteeda ku sugan yadaasoo almaftuuxu la kor dhigay maa xarafka bacdaa gadaalkeeda ku sugan wa kullun mid kastoo minhumaa almuslimiina iyo albakrina mid kastoo ka mid a jamcu mudakari saalim wey ilaa rag badanu tusaa ma la fahme suaal adag suaal adag suaal adag suaal adag suaal adag suaal adag suaal adag suaal adag haye hay adiga waay gacanta si fiican waxaan ku weydiina fiiri jamcu lmudakari saalim marka aan marayna calaamaatu nasba ya lagu nasbi jiro saas ma la socotaa inuu nasbisan yahay ya lagu gartaa jamcukari saalim haddeeroon calaamadihii khafdaha maraynana inuu khafdisan yahay jamcuku saalim ya lagu garta fiiri marka markaad aragto jamcu mudukaru saarin oo ya ay ku jirto ya ma fadxay naa'ib ka oo waa nasdhisay mase kasray naa'ib ka taho waa khafdhisaya saad ku kala gareen ma sha allah jazaaka allahu khayr allah yubaarik fiik jacalaka allah min amati lmuttaqiin waxaad ku garan caamilka firahu aniga waa dhagax dhagax maahi caamilka ka horeeyaan fiirina caamilku hadduu noqdo caamilkii wax qafdi jiray sida xuruufulqafdi oo kale iyo mudaaf iyo hadduu ka horeeyo ya-dan waxaan leeyahay kasray naa'ibka haddii caamilku noqdo kii wax nasbi jiray ficilaaba ka horeeya ficil oo mafcuul u baahna ka horeeya khalaas ya-dan waxaan leeyahy waxay naa'ib ka tahay fatxo waa nasbisayn ah, marka caamilkaa lagu kala garana musanuhuna waa sidaasoo kale markii la nasbinaa yawe calaamatulmasbuuq markii la khafdinaana yawe calaamatulkhafduuq maxaa lagu kala garanaa caamilka saas dadan u shaqayn oo maskaxda ka shaqaysiin dhagaxaad noqona meel iska fadhiya niyaabat lfadxati can ilkasra niyaabat lkasrati kasrada niyaabat lfadxati fadxada naa'ib noqoshadeedu can ilkasrati ay ka naa'ib noqoto hadaa maxalo qaala muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji wuxuu yidhi hurdaaya markaan inuu kaco waayo maa la yansarif baa galay maa la yansarif ma aragtay qof dadaalaya soo jeeda ku dhigtoona hurdaaya xaad u malayne hurdaaya meeshu waa halaaqoona xabadka fahmima qaala wuxuu yidhi muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji waxaad ma ogaataa malaayansarif waa dhib badan yah laakiin waana fudayd badan yah sababtu waa maxay halkaas markaad ku barato intii ka damida dhib dambe ku saarima hadda kulli masaa'ilka naxwiga ahood baraydo kitaabkan marka laga tago kitaabka ku xiga wax cusuba kuu imaana kitaabka ka koray marka la tago wax cusuba kuu imaana maa laa yansarif halkaa markaad ku fahamto si saxa alifye ilaa aad ka gaarto wax cusub doomay arki mayd inta halkaas lagugu sheega warkiis ku dhanyahy sida badan ah, wax badanoo cusub arki maydo waxa way isaga warkiis waa maalin marka war meel yuusan meel walba kugu dilin waxaa la rabaa meeshaan meel iska saar haddeer maa laa yansarif kadib raaxayso kutubta dambe ah, waa wax isaga dhan la xifdinayo maskaxdana looga shaqaysiinayo iska xifd maskaxdaada soo xaadiri wax qof adoo kale ah akraayo saad ku fahmi weyne adba qofaa tahay ha wax la fahmi waayo maahan marka ilaa qof akraaya lafkiis waa qofi sawaad bartay marka wax culus iyo midna ah ha u qaadan u diyaargarow soo xambaar qaala wuxuu ihi mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaad almacruuf bibni ajrumi wa ama alfadxatu fadxada fatakuunu fadxadu calaamatan calaamay noqotaa fadxadu lilkhafdi kaftahay calaamad u noqotaa filismi isimkii dhexdiisaay calaamad ugu noqotaa isimkii alladii isimkii dheh laa yansarifu aan sarfoomin fadxadu hal meelay khafdada calaamad ugu noqotaa waa isimka aan sarfoomin isimka maa laa yansarifka wey oon sarfiga aqbalay isimkaas waa laba marka waa mufrad maalansarifa jamcu tagsiir maalansarif wax kale ma isimkaas lagu sheegaa labadaas wey mufrad maalayansarifa jamcu tagsiir maalayansarifa wax kaloo maalayansarif noqdaa ma jiraan wax kale oo maalayansarif noqdaa ma jiro maalayansarifka o dhan oo lagu sheegaa laba dhinac oo ka yimaada mufrad jamcu tagsiir marka isimka maalayansarifka waa mufrad iyo jamcu tagsiir وأmا الفdxة فdxadii faتkunu فadxadii calaamaةan calaamay noqotaa lilkafdi kafdaay calaamad u noqotaa fi اsmi isimkii calaamad ugu noqotaa aladii isimka laa yansarif aan sarfoomeyn وaquulu waxaan leeyahay yuri maxamed mxydiin cabdالxamiid وaquulu waxaan leeyahay lilfadxati fadxada mawdicun meela u sugnaatay waaxidun keligiisa hal meel hal meelay degtaa fadxadu oo ay calaamad ugu noqotaa kafdaha waaqulu waxaan leeyahay lilfadxati fadxadii mawdicun meela u sugnaaday mawdica waaxidun keligiisa mawdicaasoo takuunu ay ku sugnaanaydo fiihi mawdica dhexdiisa mawdicaasoo takuunu ay ahaanaydo dhe mawdicaasoo takuunu ay noqonaydo fadxadu fiihi mawdica dhexdiisa calaamatan mid tusayda calaa khafdin ismi isimkaas la hoos dhigidiisa hal meel ay degtaa halkaas meelna waxay tustaa isimkaas inuu khafdisan yahay lilfadxati fadxadi mawdicun meelaa u sugnaatay mawdicaasoo waaxidun keligiisa mawdicaasoo takuunu fadxadu ay ahaanaydo fiihi mawdica dhexdiisa calaamatan mid tusayda calaa khafdi lismi isimka la hoos dhigidiisa wa huwa mawdicaasu alismu waa isim alladii isimka laa yansarifu can sarfiga aqbalay waa isimka aan sarfoomayno maalaysarifkaa isimka maalaysarifkaana ama waa mufrad ama waa jamcu tagsiir wax kale ma noqon karo wa macnaa kownihi isimka ahaanshadiisa macnaheeda laa yansarifu midaan sarfoomayn uu yahay annahu isimkaasu laa yaqbalu aqbali ma asar isimkan waa malay sarfi waxaa loola jeedaa isimkaanu sarfiga ma aqbalo saasaa loola jeedaa wa macnaa kownihi isimka ahaanshadiisa macnaheeda laa yansarifu midaan sarfoomayn uu yahay annahu isimkaasu laa yaqbalu aqbali ma asarfa wa huwa sarfigana atanwiin waa tanwiin sarfiga lagu sheegaa waa tanwiin marka isimkan tanwiin aqbali maa wey macnaheedu sarfi aqbali maa hadii luu yidhi walismu isimka alladii isimka laa yansarifu aan sarfoomayn huwa aladii waa isimka ashbaha alficla ficilka shabahay isimka malayansarifkaa ficilu shabahay waxaa la yidhahdaa maalayansarifka maalayansarifka maalayansarifka xaduu leeyahay isimka malansarifkaa xaduu leeyahay shardiyuu leeyahay cilaluu leeyahay amilada waa leeyahay ism malansarif ah xaduu leeyahay shardina waa leeyahay cilal iyo cilooyinna waa leeyahay amilo tusaalayaalla waa leeyahay isimka xalada xadkiisa maa fiihi cilataani farciyataani tarjicu ixdaahumaa ila allafdi wاlأkraa ila almacnaa ow maa fiihi cilatu waaxidatun taquumu maqaama alcilatayni xadkiisi waa kaasa isimka maalaynsarifka xadu leey xadkiisi maxaa la idhaha maa fiihi cilataani farciyataani tarjicu ixdaahumaa ila alafdi wاlأkraa ila almacnaa aw maa fiihi cilaة waaxidaة taquumu maqaama اlcilatayni fi istiqlaali manci sarf xaduu leeyahay isimka malaysarifka xadkiisa maxaa la yidhahdaa maa fiihi cilataani waa ism laba cilo ku sugan tahay maa fiihi cilataani farciyataani labada cilaba ay farc yihiin maa fiihi cilataani farciyataani tarjicu ixdaahumaa ila lafdi labada cilo midood lafdigay u laabaneen wاlأkraa ilى اlmacnaa midda kalena macnahay u laabanaya ow maa fiihi cilaة waaxidaة ama hal cilaa ku sugan taquumu maqaama cilatayni halkaas cilo labadii cilo booskoodii istaagayda fi istiqlaali manci sarfi sarfiga la diididiisa la kali noqosho ay la kali noqoto ay ku istaagaydaa labadii cilo booskooda horta kaas waa xadkii malansarif xadkiisa maxaa la yidhaha maa fiihi cilataani farciyataani tarjicu ixdaahumaa ila اlafdi wاlأkraa ilى اlmacnaa ow maa fiihi cilaة waaxidaة taquumu maqaama alcilatayni fi istiqlaali manci sarfi taas waa xadkii maxaa la yidhaahdaa shardigeeda anlaa yadkula calayhi al wاlidaafa shardiga isimka maalaynsarifka markuu maalaynsarif noqon karo anlaa yadkula calayhi al walidaafatu waa inaan al gelin waana inaan la idaafayn oo usan mudaaf noqon shardiga maalaynsarifka waa maxay anlaa yadkula calayhi al walidaafatu al iyo idaafa waa inaysan gelin al iyo idaafa hadday galaan maalaynsarif ma noqon karo shardigiisa maxaa lena isim maalaynsarifkaa anlaa yadkula calayhi al walidaafatu waa inaan al iyo idaafa gelin maxaa haray cilalka cilooyinka kitaabka noo dhiga cilooyinka cilooyinka kitaabkaa noo dhiga waa arkaynaa cilooyinka waa sagaal cilo kitaabkaana noo dhiga sagaal cilooyinku waa sagaal cilooyinku waa imisa waa sagaal kitaabka noo dhiga kitaabkaa noo dhiga miisaaladda kitaabkaa noo dhiga miisaaladana kitaabka noo dhiga marka waxaan rabnaa intaas in siday tahay korka looga hayo kitaab iyo asaga lagama akriyo kitaabka inkastoo si wuxuu u dhiga cajaa'ibe oodan arkayninba kitaab damboo sidaa u dhiga uu noogu dhigaa waa ka akrayn laakiin waa in waxaa kitaabka ku yaalla maskaxda aad ku shubta maskaxdaad ku duube kitaaba iigu tila lagaa yeeli maaho maalansarif marka laisweydiina kitaaba halaaba aa laleey <laughs> kitaaba halaaba laleey waayo marka hal shay ii fiiri waxaa la isimka malansarifkaa ficilu shabaha waxaa la rabaa marka ficilka wuxuu qabaa asago cudurkuu qabo laga shabaha maayt ficilka laftirkiisu wuxuu qabaa waxaa la yidhi ficilka laba cilaa ku sugan laba cillo aa ku sugan haddee laba cillo la yidhi horta ciloy adugu xaata horta cillada laftigeeda faham u baahan cillo waa maxay yadu horta cillo waa maxay cilo xagga luqada waxaa la yidhaahdaa caaridun ayru abiiciyin caaridun caaridun hayru abiiciyin waa wax ku soo diriya shayga oo aan dabiici ahayn qofku hadduu jirada waa lahahda cilaa ku jirtaa la yhahda caarid waa caaridun hayru abiiciyin wax soo diriya oo aan dabiici ahayn aa la yhahdaa markuu jiradaa la yhahda cilaa ku sugan aduu caafimaad qaba cilla kuma jirto gaarigu hadduu meel farij alaleeya cillaa ku jirta cillaa ku jirtaalaleey raadiyo duhalidooda alaleey cillaa ku jirta marka cilladu waa maxay waa caaridun hayru dabiiciya shaygu markuu dabiici yahay mogta waa inuu shaqeeya sida caadiga u shaqeeya marka wax ku soo diriyo wey shayga taas waa xagga luqada luqada waxa la caaridun hayru dabiiciya istilaax ahaan cilla xaa yatarattabu calayhi اlxukmu sideeda cillo markaad maqasho waa la waa waa xukunku ka dhalanayo cillo maxaa la idhahdaa xagga istilaaxa maa yataratabu calayhi اlxukm ah. waa waxa xukunku ka dhalanayo meel kastoo la jooga xataa haddii fiqi laga hadlaa cillo wax kale ma usuul fiqi haddii la joogo cilladu waa maxe hadii la joogo mustalax meel kasto cillo hadii lagu yidhaahdo maa yataratabu calayhi اlxukm waa waxaa xukunku ka dhalana hadda annaga xukunkaan ka hadlaynaa waa maalayo sarifnimada ah marka wax ay ka dhalaan idaa la cilo marka la joogo xalaal iyo xaaraam cilo ayay ka dhashaan sixo iyo dacfi xadiisku waa saxiix wada cilay ka dhalanay sidiisaba cilla maxaa la yidhahdaa maa yataratabu calayhi alxukm laakiin annaga xukunka halkaan aan uga hadlayna waa maxay waa malayinsarifnimada marka hadda cilooyinka halkaan ka rabnaa waa cilooyinka isimka sarfiga u diida sarfi inuu aqbalo cilooyinka u diida wey sarfigu waa tanwiinta cilooyinka isimka markay galaan u diida inuu sarfi aqbalo cilooyinkaas wey marka cilana waa baranay luqatan wasilaaxan marka ficiluu shabaha lahayd isimka malansarifka ficilku asagu muxuu qabaa laba ciluu qabo labada cilo maxay yihiin ishtiqaaquhu min almasder waihtiyaaju ila alfaacil ir cilga ficilka laba cilaa ku jirta ishtiqaaquhu min almasder waihtiyaajhu ila alfaacil cilada koobaad waxay tahay ishtiqaaquhu in laga soo qaatoo laga soo dhammashay min almasder haddaad tidhaahdo daraba waa ficil soo maahan asal maahan daraba waxaa laga keenay min adarbi masderkaasaa laga keenay garaacidaa laga keenay daraba waa mushtaq mushtaqu minhu meeshii laga soo qaatay waa darbi qara'a waa akriyey halkaa laga keenay min alqiraa'ati jalasa waa fariis halkaa laga keenay min aljuluus soo ma jeedid kataba halkaa laga keenay min alkitaabati marka cilada koobaada ku jirta waa ishtiqaaquhu min almasder masder in laga soo qaatay cilada labaadna waxtiyaaju ilalfaacili waa baahida u baahan yahay fal wey ficil waa soo ogaana samayn samayn waxay u baahan tahay cid samayda ah, haddaan faacil jirin wax wax samayn ma arka ya ma la arka ah, abu xaniifa kuwa waxaa u yimid oo gaala mulxidiina oo jiritaanka ilahay inkinaya waxaa yidhahda inaan nala doobtaan rabna abu xaniifa caqligan leeyaha baratay waa yaqaana asagu marka markaasuu yidhi wax yar ii suga wax yar ii suga waxay rabaan inay yidhahdaan cirkan ilaahay ma abuurin dabeicada abuurta halkaas inay doodda ka bilaabaan waana og yaqaan markaas doodii ku bilaabay marka mana is oga ayagu markaasuu yidhi wax yar ii suga haye halkaad aadayda wuxuu yidhi marka meeshaan badda xeebteeda markabaa taagan cidna sooma rarin raashina iyo nimcaa ka buuxdan waad isdejina markuu isdejiyu tega haddana waa soo rara oo soo buuxsama cid soo hartaana ma jirto markaasaa la yidhi caalim weyn oo muslimaa sheegay muslimiintuna saasay sawirro u yihin markaasaa maxaa dhacay markaasu say ku dhici kartaa markab aan wax raraaya la erag oo iska buuxa oo iska degaaya oo iska tegaaya oon wax maamulaaya la erag wax dhici kara maanayo markaasuu idinka caqliga see caqliga ku dhacday cirka intaas leeg markab waa waxyar xidigaha leh daruuraha leh qoraxdu mar walba soo baxaydo dhacaydo marna aan qaldamayn bishuu soo baxaydo aysan marna qaldamayn axad abuuray ma jiro say ku dhici karta fa buhita ladii kafar ah gaalkii waa afbeer soo ma jeedo ma garatay marka waxaad leedahay sideedaba wax kastoo falahu maxay u baahan yihiin faacil al kastaaba aacil u baahan yahy ma jiro alkan dabeecada iska samaydo ma jiro gaalkii shuuciga soomaalida qaar diinta ku allagaa jira aad u qiimo badanoo gob soo ma jeedi oon caadaqaato dhuuniga gatay ahayn wiil aad ugu adag caqiidada ruushka loo diray oo la waa lagu soo tababara ruushkina waa shuuci laa ilaha walxayaatu maa dulay sideedaba maba jiro maxmuud lcaabuda noloshuna way tuso itaabsiin maado un baa jiro soo ma jeedi macallinkiyaa sharaxa cirka dabeecada abuurtay daruurtan dabeecada wadda qoraxda dabeecada abuurtay ayadaa maamulay ta ka soo hor maray oo saxara meeshaan tilu iskoolkii derbigii wax lagu dhigaayo o dhan ku masax kaasuu kursigiisa iska fadhiistay tan kana qabso macallinku waa yimi war waa maxa wax ayaa ku halleeyey markaas idan kolleyba dabeecadii ana dhibay dabeecada ku dabeecad ma dhici karto dabeecad inta wasaq soo qaada derbigama mari karto markaasuu macalima waxaad noo sharaxaydaa cirka waa abuuri kartaa qoraxda waa wadi kartaa laakiin wasaq iyo derbi ma mari karto maskaxdaada say noqoto macali fabuhta ladii kafara waa walaalkaa waa arkay inuu lunsan yahay waa arkay inuu lunsan yahay marka ficil sidiisaba faacil-aan ma noqon karo fal haddii la sameeyo faacil sameeyaa jira soo maha marka ficil muxuu u baahan yahay faacil faacilkuna waa ism waxaan ism ahayn faacil ma noqdaan marka ciladii koobaad maxay tahay ishtiqaaquhu min almasder ciladii labaadna waxtiyaajhu muxuu ficil u baahan yahay faacil waxtiyaaju ila alfaacil marka laba cilaa ku jirta labada cilo waa farac cilada koobaad oo ah mushtaq ficilku waa mushtaq waa mid lasoo qaatay isimka masderkaa laga soo qaatay masderkuna waa isim ficilku waa mushtaq waa mid lasoo qaatay halkaa laga soo qaatay min almasder masderkuna waa isim marka kii la soo qaatay iyo kii laga soo qaaday Ah, marka ficilku waa mushtaq mushtaqu waa farac yuu farac ka yahay min almushtaqi minhu aad leedahay ficilku waa farac ah, waa mushtaq mushtaq waa farac ah, yuu farac ka yahay mushtaqu min almushtaqi minhu waxaana ficilku waa muxtaaj waa mid baahan yuu baahan yahay faacil faacilku isim asagu waa muxtaaj mid baahan isimkuna waa maxay muxtaaju ilayhi midka loo baahan yahay midka baahan iyo kan loo baahan yahay yaa farca kan baahana farcas marka waxaa ta labada cilo waa farc haye tarjicu ixdaahumaa ilaa lafdi labada cilo mid lafdigay u laabeen waa taxay waa ishtiqaaq daraba xuruuftaana laga soo qaatay masderka walukhraa ilaalmacnaa cilada kalena macnahay u laabaneen waa maxeen waa ixtiyaaj ficilka macnihiisa la fahmi ma haddaan faaciil sheegi marka halkaas waxaad ogaatay ficil kasta ficil kasta fiihi cilataani laba cilaa ku sugan farciyataani labadu waa farac tarjicu ixdaahumaa ila alafdi walukhraa ila almacmal ficilka labada cilaa ku sugan ficil kasta labada cilo maxay yihiin ishtiqaaqu min almasder waxtiyaaju ila alfaacil labada cilo waa farac mushtaq weeye ficilku yaa asalkii oo farac uu ka yahay mushtaqu minhu ficilku waa muxtaaj waa mid baahan yuu farac ka yahay muxtaajun ilayhi tarjicu ixdaahuma ila lafdi lafdiga mida u laabee yaa u laabana ishtiqaaq waluqraa ila almacnaa macnahana midda kale u laabee waa maxay ihtiyaaj halkaas ha noo joogo meeshaasaan insha allah kasii wadi doonnaa wallah subxana wa tacala alam sal allah ala